زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ثم أما بعد Eh, mawduucan haddaan kusoo dhowaano eh, tusaalayaal aynu ka sheegno khawaarijta ama takfiirka dadka wax gaalaysiiya gaalaysiintu waa laba nooc oo mid xaq ah iyo mid baatil ah gaalaysiinta laga hadlaya waxaa weeyaan waa gaalaysiinta aan ku salaysnayn sharciga islaamka ah ee eh, baatilkaan qawaaciddii marsanayn waxay la tahay waan idinka soo sheekeeyey khawaarijta taariikhdoodii hore qadiimka ahayd ee caawana in sha allahu bal ama tusaalooyin ku saabsan ragga ama jamacaadka ama kooxaha ku xidhan afkaarta hore lasoo dhaafay baynu wax ka tibaaxaynaa waxa u horeeya oo muhim ah oo aynu in sha allahu isdul taagaynaa altakfiir walhijra oo meesha ay sartu ka quruntay ee hawshoo dhamme ay ka timi xaggeebaad ka timi takfiir walhijra xaggaad nagaga timi xaggaad ku faaftay yaa ku abaabulay oo ku watay yaa hoggaan kuu ahaa garwadeen kuu ahaa xaggaad ku baahday xaggaad igaga timi soomaaliya goormaad timaadeen halkaa ku nooshiin hadda maxaa aaminsan tihiin maxaa faafisaan kolley meelaha in laga hadla waa muhim iyo taariikhooda adyagtaa taabto eh, jamaaca takfiir walhijra waxay ahayd eh, jamaaco eh, dalka masar ka soo baxday bay ahayd oo la odhan karo khawaarijtii casriga waa kuwii ugu khatarsanaa ee hawshan soo bilaabay bay ahayd waxay ahaayeen iyagu isu yaqaaneen jamaacatu lmuslimiin oo dadka kale waxay u haystaan inaanay muslimiin ahayn laakiin atakfiir walhijra ayay iclaamiyan caalamka ay ku baaheen oo adduunka laga adeegsaday waana magac meeshiisii ku dhacay weeye waxyaabaha keene waxay ahayd jamaacadda liha ikhwaan muslimiin oo masar ku noolayd oo jamaaco ballaaran ahayd ayaa waatay daqdi badan la saaray waqtigii jamaal cabdinaasir taqriiban xamalaad aada u xoog badan oo xidhxidh ah ayaa kun sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii ku bilowday oo jeelasha lagu guray jeelasha jeel la yidhaahdo laymaan dura abu zacbal sheelal maaragtay aad iyo aad u khatar ah nimanka waxaa la mariyey tacdiib iyo dhibaato aad u khatar ah oo markaad akhrido dadkii wax ka qoray ama goobjoogga ahaa aad aad u murugoonayso oo is leedahay bani aadan saa loo ciqaabay taariikhdan dhow ma soo marin basharka oo zaynab alghazaali haweeneyda la yidhaahdo ayaam min xayaati kitaabka lihaadi qortay waxay kaga sheekaynayso waad murugoonaysaa markaad akhrido nimankaa jeelashaasa lagu riday dhib badan baa la soo mariyey halkaasaa daqdigii iyo culayskii la saaray iyaday dhalinyaro ahaayeen aqoonna aan lahayn oo shareecadan aqoonin ayay waxay qaateen fikirka gaalaysiinta ruwaadda eh, hormoodka u ahaa eh, waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro oo la odhan jiray shukri axmed mustafa oo jaamacad asyuud ku taalla ayuu dhiganayay kuliyatu zaraaca kuliyadda beeraha ayuu dhiganayey raggii la xidhay buu ahaa ee loo xidhay inuu ka mid yahay jamacat ikhwan muslimiin jeelka markii lagu riday meesha laymaan dura shan iyo lixdankii ilaa koob iyo toddobaatankii buu xidhnaa ilaa lix sannadood balka ku jiray ninkaas oo markaa tarjamada gaara laga bixiyo oo laga hadlo uu leeyahay doctor cali maxamed zumal oo qoray altakfiir asbaabuhu wa mafhuumuhu wa xaqiiqatu ka warramay kitaabkaas oo waxoogaa ka hadlay wuxuu leeyay nin muntawiya ah ayuu ahaa nin xidhxidhan oo qallafsan sida raggii jeerka kula jiray saaxiibadii ahaa oo cabdiraxmaan abulkhayr ninka la yidhaahdo uu ka warramayey wuxuu yihi wuxuu ahaa nin maaragtay aada goonni daaq ah oo aan dadka dhexgal lahayn oo had iyo goor dudaya oo cadho badan oo wuxuu yidhi kaana sheekh shukri eh, laa yataraajac fii amrin muqtanicin bihi xagga ra'yiga nin muxuu ahaa keliyi ah oo wuxuu ku qanco inuu la qaato mooyaane aan ogolayn in ra'yigiisa uu ka soo dego ninkaas baa wuxuu ahaa garwadeenka ahaa mawduucan oo aada u hirgeliyey oo jeelka ay arrintu ka bilaabatay ee doodu kadibna isaga waa la cidaamiyey dowladdaa dishay oo mar ay sameeyeen takfiirkii olala ay ku qaadeen gacan ka hadal ah oo ay rag laayeen nin sheekoo la odhan jiray maxamed xuseen adahabi oo nin sheekha dictoorna ahaa oo wasiiru awqaaf horena ahaan jiray waa nin kale kitaabka altafsiir waalmufasiruun aynu odhan karo culumta tafsiirka lagaga hadlo kitaabada ugu fiican haddaana ka ugu fiican ba ahayn ayuu allifay oo aad u qiimo badan nin sheekho caalimana u ahaa iyagaa dilay aduu asbaabahaasa markii dambe loo xidhay marki dambena waa la dilay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray cali cabdi oo ismaaciil oo ashari ahaa oo raggii jeelka kula jiray oo isaguna ragga aad maaragtay cuslada iyo maaragtay waxyaabaha hijrada ku saabsan ee manhajkan wax badan ka qoray oo afkaartan dadka dhalinyarta aada u geliya buu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa eh, alrajul thaani fi ljamaaca oo maahir bakri la odhan jiray oo ninkii labaad ee jamaacada ayuu ahaa eh, waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray saalax sariya oo isagu markii dambe ka baxay oo jamaaco gaar ah oo aljamaaca alfaniya alcaskariya samaystay eh, way iska fara badnaayeen raggii markaa masaarida ahaa ninkan isagu falastiin waa asalkiisu ahaa saalax sariya laakiin manhajkaa raggii qaatay ee ku hawlgalay buu ka mid ahaa markii dambena ka baxay rasaa'il bay qoreen oo faafsan oo hadda adduunka yaalla altawasumaat waalxujiyaat waalkhilaafa wa kitaabu lhijra kutubta noocaasa baad ka helaysaa mabaadi'dooda iyo afkaartooda ay ku qeexeen oo aada ugaga hadleen nimankaasi markay ka soo dhex baxeen ikhwaan muslimiin ay ka dhex baxeen oy jamaacadaa ka mid ahaayeen baryaha waxaa la isku riixriixaa takfiirow ma waxaa ku dhalay asalafiya mise waxaa ku dhalay ikhwaan baa ku dhalay warkaa waa inuu maanta kaa baxaa waxay ku abtirsadeen nimankaasi ikhwaan muslim ay ku abtirsadeen murshid ulcaam oo markaa ikhwaanka ninkii madaxda u ahaa xasan alhudaybi markuu arkay dee in raggiisii lagu dhex jiro oo manhajkaa raqaateen Eh, ilaa labiyo toban nin buu ka fasliyey jamaacadiisa oo ka dhex saaray eh, beecadiina waa tajdiidiyey oo wuxuu yihi meesha waa isdhex galay nin walooba inaad manhajkay ku qanacsan tahay yuu beeco ka qaaday eh, wuxuuna qoray risaale la yidhaahdo naxnu ducaatun laa qudaa oo wiilkiisii ma'muun baa u badnaa qoraalka laakiin afkaarta sheekhaa lahaa risaaladaasaa ka mid ahayd risaalada aad loogula dagaalamay nimanka kan oo ducaadin aanaan qudaad ahayn ninka la yihahdo yuusuf alqaradawi qudhiisu baryaha xilligaa dee lixdanaad sabciinaadkii arrintu ay taagantay waa dhowr iyo tobantankii taqriiban maxaan ku dhahdaa taaliifka isna risaalu ka alifay nin la yidhaha salim cali bahnasaawi wuxuu ka alifay alxukmu waqadiyat lmuslim waqadiyatu takfir lmuslim oo masaa'ilka muku ka hadlay nimankaa markaa aad baa loo naqdiyey afkaartan iyada ah way baxday oo masar oo keliya may joogsanin ee dabadahay u baxday oo jazaa'ir bay tagtay oo sacuudigay soo gashay oo soomaaliyay timi innaga marka sidee bay inagu soo gaadhay xaggee baad nagaga timi waa su-aasha ayn u baahanay ka jawaabisteeda waxaa jirtay waddan sa oo la socotaanbaa jamaacatul ahli jamaaca la odhan jiray oo jamaacadii u horraysay xaraka munadama oo dacawi ah oo waddanka soomaaliya ka bilaabatay ahayd gaar ahaan xagga koonfurta u badnayd waqooyina waxaytu shabaab baa ka jiray laakiin xilliyada toddobaatanaadkii ninka udaga u ahaa waxeedda nafteedu wuxuu ka mid ahaa alahli buu ka mid ahaa marka ahli baa isku haysatay dunida waxay ahaayeen markaa jamaaco isku duuban tandiim adag ah nin cabdilqaadir sheekh maxamuud la odhan jiray ayaa madax ka ahaa rag waa uga hooseeyeen waddanka sabciinaadkii shan iyo toddobaatankii lix iyo toddobaatankii dhib aad u fara badan baa dawladdu ku haysay saxwada islaamiga iyo dacwadda socotay aad baa diinta loogula dagaalamayay waayo kaadirkii adirkii hanti wadaagga iyo hanti wadaagayntii ayaa waddanka ka socotay shan iyo toddobaatanki waa tii culimada lagu laayay waa tii sheekhii sheekh maxamed macalin oo sheekhii lagu urursanaa oo tafsiirka muqdisho ka akhrin jiray oo dhalinyartu aada ugu xoonsanaayeen oo ninkaas oo si fiican u dhisayay dhalinyarta isna waa la xidhay lix iyo toddobaatanki waxaa bilowday ololo aada u culus oo lagu xidhxidhayo dhalinyarta dacwadda iyo khayrka ka shaqaynaysa anugu xilligaa lix iyo toddobaatanka waxaan dhiganayay kuliyadda jaalasiyaad baana kadib inkaan ku jiray xilligaasaan jamaacatu ahli ku biiray oo ku biiray baan ahaa waxaa dhacay oloolihii markaa waxay noqotay in culayskii rag la saaray oo bannaanka waddanka looga saaray ragna jeelasha lagu guray raggii jeelasha lagu guray waxaa ka mid ahaa cismaan hebel rooble oo naayimkii jamacada ahaa cabdilwaahid xaashim aan ka xusuusta raggi ka mid a ah, raggi la xidhay eh, raggii maxaan kuray dibadda u cararay jamaacadda ninkii madaxda u ahaa oo cabdilqaadir maxamuud sheekh maxamuud wuxuu wuxuu tegey meesha eh, sacuudigu tegey eh, wuxuu galay jaamicatu umulqura ayuu galay halkaa markuu tegey waxaa jaamacaddi kula kulmay isagii raggii meeshaa tegey nimankii masaarida ahaa ee ikhwaanka ahaa ee qaatay manhajkii shukri mustafa oo takfiir walhijra ahaa nimankiibaa la ysku helay maka jaamicatu mulquraa halkaasaa maaragtay si fiican laysugu akhriyey mawduucii waxaanay ahayd awdaacdu waa isshabahaysay oo dhibaatadii ka jirtay waddanka iyo daqdigu cunfigu dhibaatu keenaa arrintaas waxay keentay markii laysu akhriyey xaggii muqdisho laga yimi iyo xaggii masar in laysfahmay oo layihi waa hawshu waa meel meel bay u socotaa nimankaasi fikraddii halkaasay ku qaateen halkaasaa laga soo abaabulay marka soo diristeedii marka waa fekerkii waa lasoo dhiibay muqdishaa laga soo dejiyey iyadoo lasoo diyaariyey oo mawduuc mubarmaji ah oo muxaadaraad ah oo la diyaariyey oo qofka marka loo akhriyo marka dambena la weydiinaya fatwe la weydiinaya maxay kula tahay mujtamaca soomaaliyeed bal ku eg marka waxaan filayaa toddobaatan iyo toddobadii aduuree qaarkood baa sideed bay yidhahdeen anu markaa dagaalkan ku jiray dagaalkan ku maqnayn intaan maqnaabaa fakerkan waddanka yimid meeshii markii toddobaatan iyo sideeddii ahayd baa waxaan tagay muqdisho waa la yeedho waxaa le waxba isbedelay hawl ma war ma haysta kaalay waa lay akriyay anigu manhajkii raggii lagu dul akhriyay baan ahaa takfiirka aniyo doctor axmed xaaji cabdiraxmaan raxmatullaahi calayh oo raggii markaa ciidanka ahaa oo naasixiin baa nala odhan jiray oo jinaaxii ciidankaanu jamaacada ka ahayn gaar baa naloosh ilaa shan nin baanu ahayn qol baa inta nalala galay afar habeen baan u maaynayd baana ku akriyay waxaa ka mid a marka waxyaabaha maraajicda markaa la adeegsanayo iyo kutubtan ilaa hadda way haystaan se meeshay ka akriyaana waa halkaas waxaa ka mid ah kitaabka le macaalim fi طariiq oo sayd qutub uu qoray weliba cinwaan ka mid oo leeyahay laa ilaaha manhaj اlxayaa maaragtay cinwaan saa inuu aan oo kitaabkuba risaalo yar weeyaan muqadimana wuxuu ka dhigayba suurat lancaam kitaabkiisa dilal qur'aan markuu fasirayo muqadimada suuratu ancaam weeye kitaabka dilal qur'an la yihahdo markaa risaaladaas oo laa ilaaha ila allah uu sharxinayo oo uu leeyahay waxay u qaybsanaysaa altasawur alictiqaadi alshacayra atacbudiya alsharaa'ic alqanuuniya saddex qodob baa lagu taasiilinaya oo inaad suura macnaha kalimaadku waxay xambaarsan yihin waa fiican yihin laakiin meesha loo wato iyo tadbiiqa ayaa hawshu ka taagantahay inaad suura haysan caqiida fiican ka haysato ilahay kelinimadiisa waxdaaniyadiisa inuu yahay alle keligii la caabudo oo maaragtay eh, eh, naafica oo allah wax ku tari kara allah awoodda leh inaad eh, u haysato tawxiidku inuu yahay cibaadada inaad garato in qaanuunka iyo nidaamku diinta ilahay laga qaadanayo hadallama xuma laakiin waxaa lasoo wadaba kitaabka ah iyo kitaabka oo la yahay almusطalaxaat alarbaca fi lqur'aan oo abulacl mawduudi oo nin maxaanku dhahdaa bakastani uu leeyahay sheekh ahaa maxaan ku jamacana ka samaystay meesha bakistan waa labadaa kitaab iyo risaalo kaloo yahay in la yidhaahdo ariiqu dacwa fi dilaahi qur'aan oo isaga qudhiisu uun ku wareegaya afkaarta sayd qutub oo axmed faaiz nin liha u qoray iyo nin liha maxamed tawfiiq barakaat risaalo u leeyahay oo sayd qutub u ka hadlay manhajkiisa xarakiga iyo waxyaaba noocaasa ah. afartaa risaalo ayaa marka wax laga diyaarinayay oo muxaadaraadka laga soo laga soo taksisay <coughs> markiina waa ku akhriyay afartaa laa ilaaha ila allah baa la fasiraya marka waxaan filayaa saddex habeen markii la fasirayey taqriiban habeenka afraad waxaa naloo dhiibo oo la yidhi hayee fahamtee eh, bal mujtamacii soomaaliyeed ha lagu eega haddaba waxa fahamteen eh. marka halkaas haddaad fahamtay wixii laguu sheegay ay kugu duxday markiiba dadka bannaankaad u saaraysa oo dadka waa kala goray waxa sharaaicul qaanuuniya ku baxeenoo wixii aan sharciga wax ku xukumaynin iyo ciddii wuxuu ku tagtayba halkaasi ku gaalowday wax shacaa'ir tacbudi ku baxday oo waxaan salaad tukanayne meelaa iska taagtaagnaa halkaas ku baxeen waa waxay ku baxeen tasawur ictiqaado wuxuu kala aaminsanaa suufiya iyo caynka shacabkii markaas saasa loo ablaableeyo la kala tuug annagaa soolinteyna halka fadhida wey su-aal baa la soo wediye waxaa la yidhi arbaca rukun raggeena dhallinyarta ah ee aan weli la gaarsiin mawduuca kan ee tafsiirka loo akriyayo iyaga ka warrama waa gaalo kuwaas madax wa gaadheen waa gaalo raggaa weli wax ma gaadhin markay wax gaadhaan oo la fahansiiyo mawqigooda la ogaado markaas bay kala bixi doonaan halkaasay ka soo bilowdeen takfiirku waa laga kacay mawduuca mar haddaan hore khalfiyaad looga haysan oo kutub laga alifay adan haysan dhib bay leedahay kutubtii laga qoray baa la keenay nin loon shee cabdilcaiis faarax raxmatullaahi caleyhi rag ka mid oo ka im socdaan jaamacad ka dhiganayay oo kutubtii laga qoray nimankan arkay wax soo ogaaday ayaa si fiican marka nimankii dood baa lagu kiciyey sheekh cabdiqaadir nuur farax uu ka mid araggii waktigii dambe sheekh ulus yimi qayb ka qaatay la dagaalanka fekerkan iyo manhajkan neer adag baa lagaga soo haray nimankaasi waxa weeye way iska baaba-een baynu odhan karaa waxaa ka sii hadhay ninkan maxamuud nuur cusmaan layaa fadhiya qardho iyo fikerka uu qaba iyo ragga uu wato uu tajniidiye rag la socda meerkaasaa ka sii hadhay adduunka hadda kasii jooga ninka aya wuxuu haysto yaa ka sii hadhay fakerka noocana iyo manhajkan waa raggii waagaa baashan ku hadhay buu ahaa hadda waxaa la odhan karaa imtidaadun bay u ahayen fakradaasi yada imtidaad bay u ahaayeen isagaa qudhiisu uu caddaynaya oo risaala uu qoray oo aanu cilmo u samaynin laakiin walahi waxaan kaga jawaabayaa su-aalo ku saabsan la weydiiyey oo shabaabka iyo arrimahooda layga weydiiyey jihaadkay ku jiraan baan kaga jawaabayaa wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlay taariikhda la unkay jamaaciisa marka xisaabta idinkaa soo saari doona waxaa laga yaba saddex sano ka hor buu hadalkan sheegay adaa markaa soo saaray marka wuxuu leeyahay walaqad tajamacat aljamaacatu lmuslima marka jamacatu lmuslima waa isaga iyo dadkiisa raggii horena aynu sheegayna jamacatu lmuslimiin bay ahayn waad fahamtay walaqad tajamacat aljamacatu lmuslima qabla itnatayni wa halaaiina sana cala alcaqiidati asaxiixa bacda an fataxa allahu بصائر أفرادها للحق وألهمهم الرشد وألزمهم كلمة التقوى carafuu alfarqa bayna alislaami waljaahiliya safxadda kuwaad risaalada ku qoray risaaladii waan hayaa marka wuxuu leeyahay labiiyo soddon sannadood ka hor bay jamaacadan muslimadda ahi iyagunbaa muslima cid kale muslim ma ahee ay ay unkantay oo caqiidada saxa ah fahmadii ilaahay u furay ooy xaqii aragtay oo kelmaddii taqwada ilaahay ku hanuuniyey shirkiga ay kala garteen iyo islaamnimo adugu xisaabsan marka saddex sano ka hor laba soddon sano markay ka hor ahayd hagay ku dhacaysaa taariikhaan ka sheekaynaya un ila waxaa la haystay toddobaatan sideedii ilaa toddobaatan iyo sagaalkii ilaa sideetanaadkii waa lagu kaa dhaqaaqay markaa waa lagu kaa dhaqaaqay marka waxa weeyaan tamdiidku halkaasuu ahaa fakerkan halkaasuu maraya isaga qudhiisu qolyahan la yahay shabaabka isagaa sheegay oo adiga sheega maxaa wadaagtaan waa la odhan karaa haddaynu qoladan ogaanay inay halkaa ka soo jeedaan shabaabow adigu lugma isla leedihin adiga qolyaha kale marka wuxuu ka qoray risaalada nafteeda uu kaga hadlayay cinwaan uu yidhi wa xarakatu shabaabi calaa mafraqi ariiq kala baydh bay taagantahay wishaabkii meel ay ku kala dhaqaaqaan marka wuxuu leeyahay waxay ii noqdeen buu yidhi waa laba kooxoodoo laba kooxood bay u qabsaan buu yidhi laba fikrad baana ku beratamaysaa midi waxa weeya fikrad qaldan oo murjia ah huwa imtidaadu lifikr murjia almucaasira acdaai الtawxiid wاlmuwaxidiin aladina laa yazaaluuna yuradiduuna khawaarij wa takfir kuwa noocaasoo weli ilaa hadda muwaxidiintii ku leh waa takfir waa khawaarij ila isagaa muwaxidiin isu haystay kooxda wathani wuxuu yihi talabaad huwa fikaru rijaalin carafuu xaqiiqata الtawxiidi wabayanuu xaqaa'iqa cilmiya طaalamaa sacat اlmurji'atu fi kitmaaniha minha riddaة اlxaakim wa kownu daarihi daara riddatin وخروج المشرك من الملة مع قوله لا إله إلا الله وكذا من شك في كفره وضلال المرجئة المعاصرة في جدالها عن أهل الشرك ووصف الموحدين لأول مرة بالموحدين لا بالتكفير والخوارج هذا الياب الوي عليا كوحنا وأنا من رقعه وموحدين وإيمان إيمانك ما رئيسك عن فهمي دين تايك شيء نمان كاسي وحي ودودي تشيران قولين مرجئة مرجئة دو شيخو waxaan la yaabaa tanaaqudkiisa raggu gaalaysiyo le waaba gaalo waa haddana murji'aleeyi murji'adu waa daa'ifo firaqu daala hadduu hadda murji'a inoo ogolaado waaba maaragtay waa waa naruura wax weyn wey waaba waa waa koox maaragtay islaamka ka mid ahoo bidacba ha ahaadeene waa koox islaam ka mid ah laakiin wuu tanaaqudayaa markaad aqwaaisha mabaadiis o dhan eegto muxaadaro hore oo aanu mar qarna ka jeedin tacliiqaad u samaynaya wuxuu leeyahay raggii meesha culimada ay ka hadlay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin nimankii ma abulahab iyo abujahal oo kale say diinta ula dagaalamayaan muwaxidiinta waa abujahal waa abulahab halkaas tagayin buuli halkanna wuxuu odhanayaa mararka qaarkood muxuu murji'o oo maxaa murjiha ku keen murjiha islaamka ka mid ahaayeen waaba ahlu qible eh firqa daalla iska ahaadeen xagaad u tanaaqudaysaa marka wuxuu leeyahay kuwaas wax badan ay buufinayaan buu nimanka layaha murji'adu way la dagaalamayaan oo maxaa ka mid ah xaakimku inuu gaarya ummadda nin kastoo xaakima isagu markaa xaakimku adduunko way isku mid waynu sheegi doona wuxuu leeyahay inuu gaar yahay daartuna macnaha dalka lagu nool yahayna daaru ridda dal kufaara inay tahay kufri ay tahay inuu qofku kelimatu laa ilaha ku dhawaaqaba eh inuu mushrik yahay inuu mushrik yahay waa kala de shahaadanaya waxba laga qoray saasay fahmeen bu yidhi waxay kaloo fahmeen in la gaalaysiiyo qofkaan gaalaysiin maxaan ku dhahay kuwaa gaalooba shac ummaddaas marka nimankaasi waana markii u horraysay buu yidhi ee ay ku sheegaan daa'ifadaasi muwaxidiinta inay muwaxidiin yihiin oy ka daayeen takfiir iyo khawaarij ay ka daayeen anuu ma dhegaysana waxaa igu soo duulay ninkii eh, qolyahan eh, takfiirka shabaabka muftiga uu ahaa xasaan la odhan jiray in laga sheegay inuu yidhi kuwa masaakiin aan waayo hor iska radin jiray waa niman muwaxidiin oo fiican bay ahaa alcudatu calaa raawaanaynin baa igu yiri waxba dhegaysan kullay waa dee lahubin doonaa warkaa markaa dee waa dhici kartaa ninkuu sheeganaya eh, ay maarka soo dhawaysanayaba inu kaayana waa dhici karta adu meeshii rag baa noo jooga buu leeyahay fiican oo nawaafaqsan oo iyagu manhajka aan aaminsanayn oo si fiican aan isla jaan qaaday halkaa markaa garatay shabaab naftiisu atakfiir warhijla lugta kula jiraan mar haddii maogtay raggiisa ka ay qireen la baciidsan maayo waxaanu kusoo dhawaanaynaa maalan waxyaabaha atakfiir walhijra mabaadid ay aaminsan yihiin ee khawaarijtii hore qadiimkaanay dee kala mid yihiin marka ay leeyihiin dadku diinta ama islaamnimo ay waxu sugayay u ogolyihin islaamnimo waxay magacaabeen waxa la yidhaahdo alxaddu aladnaa lilislaam alxad ladnaa waxa la yidhahdo waa in laga hela qofkii oo maa muxuu yahay waay leeyihiin laa ilaaha ila allahu laguma islaamo keligeed weligaa shahaado waxba laga qori maayo salaado iyo cibaado la tukada keligeedna kuma filla meesha xagga iga dhig oo maxaad rabtaan waxaan leenahay horta camalku iimaanka shardi uu yahay haye oo camalka doonaysa waa keen camalka waxaa loo jeedaa buu leeyahay wax allaale wixii waajibaad ee diinta ku yimi waa camalka la doonaya wax allaale wixii nawaahi ee lagaa reebay ka tegitaankiisuna waa camal tarki iyo ficil amal oo aad samayso wixii xaaraan oo dhan ka tagto wixii faraaid oo aad samayso oo dhan oo lagaa helo baad muslim ku noqonaysaa walidalika dee waa khawaarijta hormabdeed waxay odhan jireen aliimaanu kullun laa yatajaza idaa dahaba bacdu dahaba kullu iimaanku waa shay isku duuban shay murakab ah oo is haysta weeyaan haddii qayb go'do intii kana tagtay haddii qaybu baxdo intii kale tagtay oo waxay leeyihiin eh, masala waxa odhanayaa hadda markay tusaale bixinayeen nin baa safar iskandariya u qabtay iskandariya safarkaa u socdo bay islaami ku shabahayaan markuu iskandariye safarkiisi u gutay sow maaha haa waaye oo haddii kilomitr weli ah uu ka sokeeyo iskandariya ninkaasi safarkii ma dhamaystirmse ma dhamaysan maya ma dhamaysan faraaidoo dhan haddaad farad ka tagto waxa wey islamnimadu kuma dhamaystirta way dhamaystirtaa faraidi waajibaadka marka camalkay sheegayaan waxay u dan leeyihiin wixii nawaayadoo laga tago dhammaanteed iyo wixii waajibaadee faraaidoo la sameeyo ayaa lagu islaamaa halkaasa waxaa ka soo baxay attakfiir bilmacsiya oo maxay tahay haddaad zina ku dhacdo shaygii tarkiga abaad ah ka tagtadoo gaalowday diintii ka baxda shayga tarkiga aligu ka tag ile waa alimaanu juzun laa yatajaza idaa dahaba bacdu dahaba kullu shay isku duwan bu waxbaha tegey kaa ka baxday diintii manhajkaasi marka waa manhaj khawaarij atakfiir walhijrana manhajkaa way qabaan oo way aaminsan yihin waxaa ku filan oo keliya basaadada islaamku oo say isuu yahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu noo sheegay in tawxiidka lagu soo islaamay umirtu an uqaatila annaas xatىa yaqulu laa ilaha ila اllah faman qaala laa ilaha ila اllah faqad casaa minii maalahu wa nafsahu wa damhu waa kii ila bxaqha wa xisaabu cala allah wuxuu rasuulku yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatina fadalika almuslim bisx albukhaari min xadiidi anas ibnu malik radia allahu canhu wuxuu yimi rasuulku nin yahuudiya oo naftu iska gurayso oo rasuulka u shaqayn jiray uu soo booqday markaasuu tawxiidka u sheegay markaasuu marna aabbihii eegaa marna rasuulka eegaa ilahay waa wuxuu aabihii uga yeedhsiiyey atic abalqaasim war abulqaasim ateec markaasuu tawxiid ku dhuftay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar allah baan mahadinaya allah inqaadiyey naarti ka badbaadiyey waa ku islaamay kelimatu laa ilaha illa allah waxa len wuxuu sameynay ma jiro yahuudi buu ahaa hadduu islaamay muslimiintaa maydho waxaa la geliyey qabrigii muslimiinta lagu dhaasay nin soo xidhay maaragtay birtii dagaalka lagu dagaalamayay ordaya ayaa rasuulka u yimi rasuulka ilaahdow ma soo islaamaa mise waan dagaalkan galaa markaasuu i islaamo dagaalka gala ashaadu ku dhufto dagaalku galay seeftaa la bootay soo ma aragti markaasaa wuxuu yidhi markaasaa abu hurayra wuxuu saxi bukhari ku yalla xadiiskaasi abu hurayra wuxuu leeyahay inahu dakhala aljanna wama إنه dakala الجنة wamaa sallaa لله salaata jannadii buu galay isagoon hal salaadna tukan islaamnimadu waa caynkaas ma aha wax maaragtay qofku iska mala awaalo suu doona ka yela islamnimadu waxyaabay aaminsan yihin waxaa ka mid a takfiir walhijra altawaquf watabayun waa qaar yaa ka mida baa fakarkaa qaba in laga jiro waxay ku leeyihiin mar haddaanaan garan ummadda tan garan mayno marka qof haanaan garanayn gaalna ku odhan mayno muslimna ku odhan mayno way iska hubinaynaa iska hubin waxlema jiraan qof aan adduunka laga garanay wuxuu yahay ma jiro arrintaasina iyaga kuma gaaree wuxuu leeyahay abulxasan ashcari niman leeyahay akhnasiyo cujaaridada ka mid a waa khawaarijta aad u fara badnaayeen wuxuu yidhi yatawaqafuuna can jamiici man fi daari eh, man fi daar min muntaxili lislaam wa ahli qibla ilaa man carafuu minhu iimaanan cid kastoo muslimiintu meesha joogta way ka joogsan jireen qofka iimaankiisa garanayaan mooyaan fayatawallawnahu calay aw kufran ama gaalnimadiisa ay yaqaaniin fayatabara'uuna minhu maqaalaat lislaamiyiin safxadda sagaal sagaashan labayo sagaashan ku keena niman layaa daxaakiya oo khawaarijta ka mid ah kuwii hore qadiimka ah wakhtalafa haaulaai fi ahli daar kufr cindahum way isu khilaafeen dadka daarta degan waxay yidhaahdeen hum cindana kufaaru ilaa man carafnaa iimaana bicaynihi nimaanu isaga naftiisa inuu muumin yahay maanu naqaan mooyaane oo sidaan wax u u arkaya mooyaane waxa weeye annagu cid kaan rumaynma falaa natawallaa ila man carafnaahu fiih islaaman wanaqibu fii man lam nacrif islaama qof aanaan islaamayn waa ka joogsanaynaa waa ku hore qadiimka kuwana saasay leeyihin marka waa isku nooc waa isku qaab marka waa in ilaah niqaashno oo ninkan ogaano fakarkiisa wuxuu ku umayna islaamnimo waa yahay waxaa markaa la odhanayaa sideedaba shucuubtu waa saddex nooc caalam saddex shacabunba ku nool mujtamac gaala ah asalku kufri u yahay yurub maraykan iyo ingiriis iyo talyaani iyo faransiis markaad dhex marayso dee qofkii meeshaa joogaa asalkiisu waa gaal islaamnimada ka joogsanaysaa dad meeshaa maraya asalkoodu waa kufri somaaragt mujtamacna asalkiisu waa muslim oo qofka meesha maraya muslim buu ku yahay gaalku markaa waa wixuun cusub ee soo kordha ziyaada oo soomaaliya iyo duwal isla carabiya iyo duwalka islaamka bakistan iyo dhulkaas oo dhan muslim baa la yidhaahdaa asalku waa u muslim layska taagi maa iimaankooda oo la odhanaya kani muxuu yahay kuwaa laga yaaba markaa dalaal muslimka iyo islaamku gaalo isku darsan sida hindigoo kale iyo waa dhici kartaa inuu qofku meelaha qaarkood haddaan meel muslimiintu gaariya aana jirin in laga joogsa la hubiyo waayo waa laisku dhex jiraa gaaladuna waa badan tahay muslimkuna waa badan yahay marka masaladaas tawaqufka ama iska taagga wax markaa adilo ay wadataa ma jirto waana shay baatil ah mar haddii islaamnima ay daahirto qofkan ka muuqatana in loo sallimo ayaa asala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi sabiili fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan salaam baa ka muuqatay islaamnimaa ka muuqatay waa taasa lagu ogolaanaya oo islaamnimo loogu daynaya oo xadiidka usaama waad garanaysaan markii uu ninka dilay oo dagaal gaalaadu ka soo jeedo oo ashahaatay oo rasuulku aad waa muraadatay qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah ma intaad qalbigiisa jeexday baad ogaatay inuu laa ilaha illa ku been sheegayo subxana marka waa arrin bidcaha fikirkan odhanaya tawaquf iyo ka joogsugo wax sal iyo raad leeg maaha waxaa ka mid ah eh, maalan haddaynu kusoo dhawaano ahamu alafkaar walmuctaqadaat min khawaarij almucaasira waxaa jira afkaar guud oo ka dhaxaysa oo ama kuwa takfiir walhijra ha ahaadeen ama shabaab ha ahaadeen ama qaacida ha ahaadeen illa waa fara badan yihin kuwa dagaalamaya dagaalada ku jira jamacat uljihaad waxaasoo dham afkaara ka dhexeeya jira oo takfiiri ah way meel wada marsan waxaa ka mid ah takfiir alxaakim bigayri ma anzala allah mutlaqan biduuni tafsiil inay ummadda madaxda ummadda hoggaanka u haysa muslimiinta caalamka islaamka iyagoo wax tafsiila aan gelinaynin yani odhanaynin muxuu waxaanu sameeyey muxuu yahay muxuu qofkani aaminsan yahay mujarad xukun ka dhacay ama xukun samaynayo ama ficlu samaynayo lagu gaalaysiinayo kufri khuruuj can ilmilla ah waa dhaqanka aan maxaanku dhahay takfiirkay aaminsan yihiin oo ahlu sunnaha dhaafsiisan oo ahlu sunnahu tafsiil bay gelinayaan oo kufrigu marna xukun bihayri ma anzala marna wuxuu noqonayaa kufri asqar marna kufri abar buu noqon karaa xaalada yarna waa kufri abar xaaladaha badanna waa kufri asara nuquul fara badan baa halkay ku yalla lakin wa maraynaa wuxuu leeyahay qiyaadaadka takfiirka nin ka mid ahi alxukaamu yaquluuna naxnu muslimuun lakinahum yuطabiquuna manahij alkufri fahal yucqal hada ina alxukaama kufaar lianahum yaxkumuuna bigayri ma anzl اllah waadilatuna calى dalik kaiira yani waa gaala wy xukaamtani muslimnimada ay sheegeen xo kama jiraan adiladuna way fara badan tahay waxaa ka mid ah waman lam yaxkum bimaa anzla allahu fa ulaaika hum kafiruun saalax sariya ayaa wuxuu ku qorayaa risaaladiisa risaalatulimaan la yidhaahdo baad ugu noqonaysa nin kale oo lmacaalim qoray isna caynkaasu caddaynaya wuxuu leehay xukaamta cardeed iyo ciddii waddadooda marta iyo nahjigooda qaata waa kufaarun bilaa adnaa shaki iyadoo wax yaroo shaki aana ku jirin weliba markaas wuxuu leeyahy andimada qaarkood oo islaam waxoogaa muujisanaya inay xuduud oofiyaan sida sacuudiga oo kale iyana yaana kugu sirin buu leey waa gaala iyo ugu dawda ay muujisanayaan walaa yankhadica albacdu bibacdi alandima alatii tatadaaharu bilislaam wataddaci biannaha tuxakimahu kanidaami sacuudi alkaafir fahada anidaamu yatadaahar bitafriidi bacdi alaxkaami kalxuduud waxba ha ka qorina buu risalat lmacaalim safxaddas ayaa farta waniga qaacida madaxda u ah wuxuu leeyahay ina alxukaama alxaakimiin libilaadi muslimiin bigayri ma anzala allah hum kufaaru murtaduun yajibu alkhuruuju calayhim wajihaadu waa in lagu baxaa waa gaalo waa in lala jihaadaa kitaabkiisa alxasaad lmur ayuu ku qoray safxadda lix iyo labaatan sheekhiisii nin sheekhiisii ahaadoo mufti lmujaahidiin ay odhan jireen waxaa la yidhaha sayd alimaam iyo cabdilqaadir hebel magacaan badan buu leeyahy magacaan saddex meelaha taqriban magac waa leeyahy wuxuu qoray kitaabka alcumda fi icdaadi اlcudda iyo aljaamic lialab shariif muxaadaraad mar aan gala oo kashfu ilbaas fi axkaami cala annaas baan tarjamadiisa iyo mar hore aan kaga hadlay marka ninkaasi oo waayo dambe soo saaray waxa la yihahdo muraajacaad xagga masaa'ilka jihaadiga ah laakiin weli kama noqon baan qaba anugu afkaartii takfiiriga ahayd ee aljaamicu shariifka dhex taalla ee idaad alcumda fi icdaadi اlcudda dhex jiifta waxba kama sheegin kamana kamana hadlin manu manu naqdin rag ay masaa'ilkii dagaalka ay isku qabteen buu meelaha qaarkood tacdiilaad ka samaynaya markay sidaa qudhiisu hadal dheer <coughs> buu ka hadla wuxuu leeyahay muslimiinta waxaa ku waajiba dawaaqiida in lagu baxo waxaa dhici karta tanooka inu qaarkood wax ka bedelay waana sharciga ku yimi eh, aladi laa yajuusu limuslim an yakhruja calayh eh, marka wuxuu le xadiidkii uu keenaya ilaa an kufran bawaahan cindakum min allahi burhaan marka wuxuu leeyay ijmaacu wuxuu ku guntamay in lagu baxo nimanka lala dagaalamo in laga ijtihaada ma bannaana weliba qaabka loo qaabilayo muwaajaha waxaan ahayn kama fura oo wuxuu yihi nimankan le maaragtay ariiq barlamaanaat ashirkiya barlamaanadan kufriga ah kuwa le waan dhe sii maraynaa iyo waxba kama jiraan marka khiyaar ma lihid aan xabad ahayn waayo waa gaalo waa in lala dagaalamaa buu leeyay xasaan xuseen ninka la yidhaahdo oo takfiirka waaweyn ka mid ah raggii culimmadana ee meelahan ku dhintay iyo dad badan oo soomaaliyeed oo gobollada ku dhammaaday na ninkii fatwadiisa lagu laayay ah muftiga maxaan ku dhahay shabaabkana ah risaaladu ku ayidayey markay ku shireen kuwan shabaabku meesha baydhabo la yidhaahdo oo taayiid wa munaasara lilbayaan khitaamiyi lculamaa walwilaayaat alislaamiya fi soomaal safxadda saddex iyo afartan ee taayiidka uu bixiyey cinwaanka wuxuu ka dhigay taxdiir min duwali tawaa'if almurtadiin waa in laga digaa buu yihi gobolada markaa dowla gobolladan uu sheegaya murtadiinta wuxuu yihi waa in laga bixiya yajibu ataxdiiru min alandima alaqliimiya almuwaaliya liduwali الnasara almujaawira almucaadiya faina hadihi alxukuumaat almufariqa liamri اlmuslimiin almuxaariba lilahi walirasuulih qad dahara amruha liman lam yakun calى bayinati min amri min qabl wاlwaajib bayaanu xaalihim lilumma waa in nimanka xaalkooda ummadda loo caddeeya والتنفير عنهم والتشنيع عليهم بما يستحقونه من الحكم بالارتداد inay murtadiin weyn la caddeeya nimankan xukaa dawladahan yaryar ee puntland somalilan dowlad gobo maxaa la yidhahdaa federaal iyo waxaa waa murtadiin nimankan weyn la caddeeya ummadda loo laga dhaadhiciyaa wa saxbi sharciyati min taxti aqdaamihim waa in laga hoosiibaa sharciyadana oy banaanka kusoo dhacaan oo lagu boobaa dagaalka iyo la burburiyaa si ay shabaabka naftoodu bayaanaad badan bay soo saareen ehm, ay ku maaragtay kala duwan ehm, qaar waxay ku qoreen alxukm sharci fi lxukumati aljadida alintiqaaliya asoomaaliya lixarakat shabaab dowladda markaa ehm, waktigii shariif uu markaa xukunka loo dhiibay waxay soo saareen bayaan dheer oo kaga hadlayaan tii hore oo waxay leeyihin waxaa muuqday oo ummadda u muuqday iyo soomaaliya dhammaantood xukuumaddii hore ee cabdillahi yuusuf iyo cali maxamed geedi ay madaxda ka aheen xukuma camiila murtada biadila kaiira laa yatasicu lmaqaamu bidikriha walaan falnashrac fii bayaani mawqifina min alxukuma aljadida kuwan cusub aan dhex galno markaasay waxay soo wadaan bay annaha xukumatu riddatin ka saabiqatiha wahada mima laa shak waa tanna dee waa rido halka hore un raacay oo un isla wada gaaro laba boqol iyo koo iyo toban bay ku keeneen sabxadda bayaanka ay soo saareen dawaa'ifta aynu soo sheegnay dhammaantood waxay mareen gaalaysiinta andimada ay gaalaysiinayaan ariiqii khawaarijtii qadiimka ahayd bay mareen oo aayaddaas waman lam yaxkum maa anzal allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun bay daliishadeen cumuumkeeda tafsiil la'aan in wax lagu gaalaysiiyo lagama hayo cidaan khawaarij ahayn a'immatu ahlucilmiguna saasay sugeen waxaa ka mid ah xujatu ahlisunna waljamaaca alcallaama abulmudafir asamcaani oo dhintay afar boqol iyo lix iyo sideetanka hijiriyada tafsiirkiisa tafsiir abulmudafir asamcaani wuxuu leeyahay واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا laa yakfur bitarki اlxukm somal wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen kuwaasi khawaarijtu aayaddaa u daliishadeen qofkaan kitaabka wax ku xukumo inuu gaal yahay xukunkuna waa shay ballaadhan oo qaadiga maxaan ku lehay ninka carruurta waa ki ibnu taymiya kitaabkiisa asiyaa sharci ku qorayey ninka labada carruurta dhex gale ee khuduuday wax isku haysa ta kala xukumaa qaadi baa la yihahda waa xaakim marka cumuumka aayadda ama laba qof xakam ha ahaado oo laba qofa dhex gelayo ama qaadi maxkamadeed ha ahaado ama cid kastaba ha ahaatee cumuumka aayadda cid tidhi waxa weeyaan waa diintaa lagaga baxaya biduuni tafsiilin nimankaasaa lahaya ahlu sunna waxay leeyihin mada lagu gaaloobi maayo asalkuna caynkaa weeye laakiin ma xaaladaha qaarkood haa xaaladaha xitaa gaalnimada ay yihiin dawaabid iyo waxbaa loo egaya oo ahlu sunnuhu ay maaratay u baahan meelkaan laga hadlo wuxuu leeyahay eh, alimaam abubakar maxamed ibn xuseen alaajuri kitaabu shariica wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdanka hijiriyada eh, waxyaaba ay raaceen xaruuriyadu min almutashaabih ka mida ah waa qawlahu tacaala waman lam yaxkum biayati allah fa ulaka hum kaafiruun wayaqra'uuna macaha waxay la akhriyayaan uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun faidaa ra'w limaama yaxkum bigayri اlxaq qaaluu qad kafar imaamkii hadday ku arkaan isagoo waxaan xaqayn wax ku xukumay waa gaaloobay leeyihi waman kafara cadala birabbihi faqad ashrak fa haulaai aimatu mushrikuun ashareeca mujalad koowaad safxadda saddex boqol iyo afartan waxaa la mid ah iska soo koobayn alxaafid abu cumar ibn cabdilbar wuxuu yihi waqad dallat jamacat min ahli اlbidac min alkhawaarij walmuctazila fi hada albaab faاxtajuu bihadihi اlaahaar wamiluha fi takfiri اlmudnibiin واxtajuu min kitaab illahi biaayaatin laysa calى ظaahiriha milu qawlii waman lam yaxkum bima anzl allah faulaika hum lkaafiruun waxaa lumay buu yihi awaaifta ahlubidac iyo khawaarij iyo muctasilo oo aahaar fara badan iyo maxaan ku dhahay aayaad qur-aan oon meesheedii ahayn u daliishanaya dadka cusaada ee dunuubta ku dhacaya gaalaysiinteeda aayaddaas soo daliishadeen buuri wax yar baynu ka soo qaaday rag badan baa jiro caynkaa usoo guurinaya marka mawduucan istidlaalka aayadda si qaldan bay u daliishadeen waxayna ku raaceen nimankii khawaarijta loodhan jiray qudamada ah marka arrintu arrin ugu maahee waarin soo jireena waddaday mareen waxaa ka mid ah ictiqaadka isku waafaqsan yihiin rag badani laga yaabo qaarkood inay kasoo halkaa ku kala hadhaan takfiiru mujtamacaat almuslima mujtamacaadka in la gaalaysiiyo qolana waa u wada dhammaysay qolana si kale oo doqonimo garatay ah bay u gaalaysay aynu sheegi doon si doqoni magaratay u gaaraysiin aad ogow laakiin marka hore iyagu waa la tukanayaan qaar badan ama dee shaacaba gaaraysiin maayaan laakiin si kale <coughs> waxay leeyihin maalan eh, takfiir walhijra waxay aaminsan yihiin shucuubtani mar haddii ay xukaamta aynu ka soo hadalay ay ateecsan yihiin oo ay xukunka hayr maansan ay ku ateecayaan oo ay raacayaan waa gaaloobeen iyagoo an u firay niye iyo ictiqaad iyo maxaan ku dhahay rida iyo wax badan oo aan waxba u eegaynin marka waxay leeyihin faina cadama alictiraadi aahir inay ka hor iman waayeen oo muuqata calaa man yaxkumuuna hayra shariica min alqawaanin daliilun kaafin cala arida fi lbail nimankaasi shacabkaasina hadday niman kuci waayeen oo la dagaalami waayeen oo ka hor iman waayeen oo xukunkii ku diidi waayeen calaamad bay u tahay inay ku raalli yihiin taasaa nagaga filan inay markaa gaara yihiin oo markaa hadda waxaa meesha ka muuqanaysaa horta marka hore qofka oo lagu raaco xukun qaldan iyo wuxuu soo saaray lagu raaco diintayda kaga saaray horta aska hadal bay u baahanta qofka adoo ku raacaya wax qaldan ama xukun ah ama mabda ah baan qofka ku raacay marna uu ku gaaloobi karaa marna ay macsi noqon karta arrintaana waxaa si fiican u qeexay ibnu taymiya raxmatullaahi caleyh kitaabka alfataawada mujalladka toddobaad safxadda toddobaad baad u noqon doonta hadalkaa inaan soo guurinaa waa muhim waayo hadallada meelaha maaragtay muhimka in la taabto waa muhim marka wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamayaa daacada la raaco dadka xukaamta ama culammada lagu raaco wax baatil oon sharci ahayn inay marna gaalnimo noqoto waase goorma marna ay macsitaysa dunuubta wuxuu yidhi wahaaulaai aladiina ittakhaduu iyagaa marka waxay daliishadeen had iyo gooraale ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah oo nimankii markaa yahuudiya nasaara culimmadoodii iyo axbaartoodii bay wax ka yeesheen rabbiyaal ka yeesheen markii cadiy ibni xaatim weydiiyeen rasuulka ilah kuma yeelan waxa weeyaan maaragtay may caabudayn oo maa ma tukanaynin marka wuxuu hi waxbay u xalaaleeyeen way ku raaceen waxna waa ka xaaraameeyeen waa ku raaceen taasaa markaa eh, itibaacu saasay noqonaysa marka sheekhu wuxuu leeyahay wahaulaai aladiina اtakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban xayثu ataacuuhum fi taxliili maa xarama allah wa taxriimi maa axala allahu yakunu calaa wajhayn aeecidda lagu aeecaya nimankaas wixii ilaahay xarimay la xalaaleeyo iyo wixii ilahay xalaaleeyo la xarimo laba waj bay ku imanaysaa axaduhumaa an yaclamuu anahum badeluu diin allah horta inay ogaadeen nimankan diintiinay bedeleen warku fayatabicuunahum cala tabdiil waxaa la bedelay bay ku raaceen maalan zinadii bay yidhahdeen zinadu waa xalaalo way bannaanta markay zinadii waa xalaal oo qaanuunkii lagu qoray inay xalaal tahay oo nin walba zinada waa ku bannaan tahay oo ay saa ku baneeyeen ayaa wuxuu le way ku raaceen tabdiilkaa fayactaqiduuna taxliila maa xarama allah wayna caqiidaysteen wixii ilaahay xarimay xalaalayntaydana itibaacan liru'asaa'i wixii ilaahay xarimay xalaalayntiisa iyagoo ku raacay ru'asadooda bay caqiidaysteen oo yidhaahdeen mar haddii ay madaydi noo sheegtay madaxeedii inay xalaal tahay waa noo xalaal hadaba hadalka la soco markaas haddana wuxuu yidhi maca cilmihim annahum khaalafuu diina arusul inay la jirto weliba inay garanayaan dadka saa aaminay inay nimankani kitaabka rususha ay khilaafsan yihiin oo diinta ilahay ay khilaafeena ay garanayaan fa hada kufrun wqad jacalahu allah warasuulu shirkan wain lam yakunuu yusaluuna lahum wayasjuduuna lahum fakana man itabaca hayrahu fi khilaafi diini maca cilmi anahu khilaafu diini wاctaqada maa qaalahu dalika duna maa qaalahu allah warasuulu mushrikan milu haulaai uu noqonaya taas waa waadix waa xaaladaas waxawey ninkaan waxaad ku raacda horta wuu bedelay marka hore diintii waa ko markuu bedelana wuu caqiidaystay inay saas saxay saa tahay marka dambana wuu ku raacay isagoo og ninkan inuu diintii khilaafay oo kitaabka xagga u tuuray buu rumaysay ku raacistaa oo yihi waa sax waa xalaal war waxaa doontaan sameey markaasuu gani haye wathani an yakuna ictiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxriimi alxaraami wa taxliil xalaali haabita <coughs> rumayntii waa rumaysan yahay zinadii waa xaaraan waxaan lagu socday kale wixii eh, maaratay eh, dadku ay sameeyeen waxaas xaaraan yahay wuu aaminsan yahay oo ictiqaadkiis waa qabaa haye laakin muxuu ku raacay laakin aaacuun fii macsiyati la ku aeecay marka wuxuu leeyahy kama yafcalu muslim ma yafcaluhu min almacaasi aladi yactaqidu annaha macaasi fa haulaai lahum xukmu amhaali min ahli dunuub yani waxaan mar hadduu aaminsanya ninkani samaynaya madaxda ku ku raacay uu og yahay inay baatil tahay oo shareecadii khilaafsan tahay asuu ku raacay kabiiruu ku dhacloolanaya oo ninkii zinaya sameeya bay la mid tahay mar hadduu aaminsan yahy waxayna xaaraan tahay ninkana wuxuu luqluqda ay tahay waxaan bannaan ay tahay ficil ahaan hadduu sameey oo ku raacay raacistaasi kufri maaha marka hortaa wayn la fahmaa ta labaad oo yaa yidhi dadkani wixii qaanuuna laysku xukumo bay raalli ku yihiin maana dadka qalbigooda jeexay qalbigooda maadaa ogaadeen see ku ogaatay meesha shareeca ka barber taagantoo laleeyahay shareecadii baa halkaa taagana inta taa laga tagay markaa tan la aaday agay taalla agay taas taalla marka waxa wey taasina xujo maaha masaladaas markaa waxay u baahan tahay xuduud gaara ah oo hadda waa iska dulmarayaan laakiin waa inay ku baraarugtaan meel ay wax u gaalaysanyan halkan waxyaabaha qariibka waxaa ka mid ah takfiirkeenna hadda oo qolyahan hadda uu madaxda ka yahay maxamed nuur cuhmaan wuxuu qabaa soomaalidu inay yahuudiya nasaarada ka gaalnimo fogtahay macnahaasuu qabaa waxaan ku been abuuranaya maya halkan hadalkiisa soo guurinaya wuxuu qoray risaalo la yidhaahdo alsalafiyatu bayna azacmi walxaqiiqa maxamuud mnuun cusmaan buu ku qoray magaciisa wuxuu yidhi waxay odhanayaan maxaad u xarimaysaan dabiixada dadkani gawracaya wayba ashhaadanayaan bisinkay ku gawracayaan way ashhaadanayaan welima lam tajcaluuhum bimansilati ahlkitaab oo ahlu kitaabka booskooda maa dhigtaan nimanku mar hadday ashaadanayaan bisnagana ku gowracayaan shacabkani ahlu kitaabkana ilaahay inoo baneeyey gowracooda maad u ogolaataan ahlu kitaabka intaa u ogolaydeen bay ku odhanayaan buu yidhi ishkaalka isaga keenaya markaasuu ka jawaabaya weli wuxuu ahaa jira buu yidhi maca kufrihim iyadoo nimankan eh, nasaaradu ay gaala yihiin oo weliba ay leeyihiin ina allaha huwa almasiixu bnu maryam masiixdaa ina ilaah ay leeyihiin fa naquulu waxaanu leenahay addiinu laysa bira'yi diintu ra'yi maaha wainamaa huwa bilitibaac waa raacitaan faman faraqa asharcu baynahumaa laa tajuuzu an najcalahumaa mutamaahilayni biaaraa'ina sharcigu laba u kala qaaday annagu isu keeni mayno sharcigaa kala qaaday xaggaan markaa waxay idinka raashaa soomaaliyey in dabiixadiinu ay bannaan tahay ma aan idinka baarbaado oo idinka raadiya ma hayo abaaxa alislaamu acaama ahlkitaab ahlu hilibkooda ay qalaan kitaabkaa baneeyey aduguse mushrik baa tahoo dee mabaad soo gelin ba islam ahlu ah aad ma fahatay warkaa waa meel khatar wey intaas wuxuu yidhi meel kale risaalo kale oo aynu ka hadlaynay oo kaga jijawaabayey masaa'ilka uu waa lay weydiiyey oo dagaalada waa lay weydiiyey cinwaan buu dhigayaa wuxuu odhanayaa laba cinwaan muslimiintu asalkoodu ma mushrikiin bay ahaayeenoo weligood mushrikiinba kufri baa asal u ah mise niman islaam soo gaadhay oo ridoobay bay ahaayeen maa huwa aslu lmujtamac asoomaliy ilyowm muxuu yahay wuxuu ku soo khulaasaynaya naquulu alkufru huwa alaslu fi hada almujtamac alyowm mujtamacan waxaa asal waa gaalnimo diinima soo gaadhin soo maaragti fain rajacuu ila allah wastaslamuu lisharcihi hadday u laabtaan diintii oo sharciga ilahay isu dhiibaan watabara'uu min alkufri wa ahlih kufriga ehelkiisana ay ka bari noqdaan isagaa dee wuxuu kufriga u yaqaan inagu isagaa inagu hadda garanayn isagaa de sheegay fasawfa nactarifu lahum islaamahum aljadiid wanaquulu alislaamu huwa alasl fi hada almujtamac markaasaanu idin ictiraafi doonaa marka aad toobad keentaan soo islaamtaan markaasaanu idin ogolaan doona islaamnimo oo su-aal baa la weydiin kara oo adugu waaye haddaba adna soomaali baad ahayd oo ka dhalatay xaggee haddaba waxay magaradaar waxay baa kusoo degay adiga maxaad ka soo baxday haddaad tihi soomaali kufri baa asal u ah oo diinima soo gaadhin oo talow adiga waxay kaa soo gaadhin waa jawaab u baahan isoo ka jawaabata waa qariib waxyaabaha eh, ay ka mid tahay afkaartay aaminsan yihiin oo dawaa'iftu waa meeshaan idin lahaa kuwan qudhoodu doqonnimo garantaysay abay shacabka u gaalaysiinayaane waxaa jirta isqaatu cismat lislaami lilfardi waddaar cismadii islaamku uu dhowrayay dadka baa fardiga iyo daarta laga qaadaya dalka yacni islaamnimadii baa laga xayuubinaya oo waxay khawaarijtii hore waxay ku dhiseen dilka iyo laynta ay wax laynayaan waxay ku dhiseen waxay ahayd inay daartu tahay daaru kufri ay tahay mar ay daaru kufr noqotay waxa weeyaan dee waxba fakan maayaan inkasta iyaguna iskhilaafsanaayeen takfiirulhijrana waxay leeyihin musawiq waxay u tahay mar haddii daaru daar kufur tahay in dadka dhiigiisu bannaan yahay waxaa ragga ku tuntustay arrintaa ka mida oo qolyahan jihaadiyiinta waa ogaataan saydulimaam waa ninka waxaan beeray afkaarta tan waa ninka munadirka u ah afkaarahan ama qaacida ku shaqayso ama jamacat uljihaad ila shabaab qaacidu bay ka mid yihiin afkaartoodii inkastoo nimanka anugu aan aaminsanahay in maaragtay eh, eh, hawlkeena ay jiraan oo wuxuu ihi satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan wayatiika bilakhbaari man lam tusawid waxba inoo waynu sugaynaa zamanka nabadqayba sheegi mayno laakiin waxyaaba kale o iska jiraan oo qofka wax garanaya uu fahmi karo laakiin mabda lagu abaabulaya dadka iyo dhalinyarta lagu abaabulaya waa manhajka takfiirka ah ninka markaa waxaan ka dambeeyey ee afkaartan kutubtiisa ku nashriyey ee aad loo daraasay ee mufti mujaahidiin lo odhan jiray waxaa weeye ninka la yidhaahdo asayid alimaam fii kitaabihi aljaamic fii talabi alcilmi shariif han boqol iyo lixbaad safxadeed wuxuu leeyahay wanatakalamu huna can waaqicin maxduud wa huwa xaalu lmuntasibiina ila alislaam fii mucdami bilaadi almuslimiina almaxkuuma biqawaani lkufaar fii hada zamaan tuctabar min jihati alaxkaami daaru kufrin wa xarbin wuxuu yidhi hadalka waaqicee aan la rabo in si fiican loo qeexa waxaa weeye dalkan islaamka ee dadku ay leeyihin muslim baa la yidhahdaa caalamkan waxa weeyaan ee qawaaninta waxaa wataa waa gaalo murtadiin ah dalalkaas ra'yigaas marka waxaad moodaa niman bayhasiye la odhan jiray oo eh, nimanka khawaarijta oo qadiimka ahaa ba waxay iska waafaqayaanoo mar haddii xagga madaxda la riday oo isqaad lagu sameeyey waa gaalo shacabkuna markaa ka fogaan maayo meel fokatin kari maayo oo bayhasiyadu waxay odhan jirtay idaa kafara alimaamu kafarat iraciya imaamku hadduu gaaloobo raciyadii way gaalowday wa qaalat addaaru daaru shirkin daartu waa daaru shirk ehelkoodan waa mushrikiin cid aadan garanay kuma daba tukan kartid soma aragti <coughs> maqaalat alislaamiya sabcadda boqol iyo lix iyo toban waxyaabaha marka aada u yaabla waxaa ka mid a oo kuu caddaynay arrintaa marka daartii daaru kufri lagu sheegay oo cismadii laga qaaday oo layidhi dalkan islaam ma aha waxaa bannaanaatay qof kastoo muslima in si yaro hawya loo dili karo miinaa la dhigaya waa la qarxinaya dad baa lagu dhex halaynaya madfac baa lagu dhex tuuraya waayo waa daar kufr marka cismadii laga qaad meesha marka xaggaa adii kala wadaa marka haddaadan odhan waa gaalaba ku sheegin asaad ku fulinaysa falkii laynta dee wixii moogtay ood wuxuui jinsiga qays waysla xiriya geyne adiga qolihii hore iskubaha baa tihiin ima isuma kay dhaantaan mar haddaan waxbay ku badbaadinayan meeshaada islaamana u ogolayn ead meesha doonto miina ka qarxinayso oo waa waa lagu laynaya meel kasta lagu dilaya waa acaynkaas qarxa la dhigaya marka taas waxyaabaha waa ictiqaadka ay ka midaysan yihiin laakiin cismada qofka muslimka ah ama daaru kufri ha joogo waynu ku hadlaynaa daaru kufri iyo daaru xarb oo soo socota mushbahadaas aad baynu uga hadli doona insha allah isdul taagayna kasta waqti uu korayn lakin idul qaata caaw wuxuu leeyahay asalku qofka muslimkii ama dal gaala ha joogo ama dal muslim ha jooga eh dhiigiisu waa macsuum maalkiisa iyo naftiisu waa macsuum imaamu shaafici wuxuu leeyahay faama almuslim faxaraamu dami xayu kaan kitaab lum mujalladka todobaad saxada saddex boqol iyo todobaatan qofka muslimka dhiigiisu waa waa xaraam meelkaasu joogo meel kale wuxuu ku leeyahay inamaa yaxrumu damu biliimaan kana almuminu fi daari lxarbi aw daari islaam qofka muminkii dhiigiisu waa waa macsuum ama dal gaala ha joogo ama dal muslin ha joogo nusuusta qur-aankaana daliil u ah oo raggii muslimiinta ahaa ee joogay maka aan soo hijroonin ee mustadcafiinta qaarkood ay ahaayeen jihaadkii waxaa loo manciyay meesha in la galo dhowr jeer oo meesha in la galaba xikmadda waxay ka mid ahay in dadkaa la dhowrayo walowlaa rijaalu mu'minuun wanisaau mu'minaat lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum carda bigayri cilmin liyudkila allahu fii raxmati man yashaa low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliim bal waxaad arkaysaa kuwii iyagu aan soo hijroon ukasu soo hijroonin baa iimaankii loo sugaya oo islaamnimadii loo ogol oo loo maarata wladiina aamanuu walam yuhaajiruu walam yuhaajiruu ma lakum min walaayati min shay xataa yuhaajiruu wain istansaruukum fi اddiini facalaykum الnasr ila calى qawmin baynakum wabaynahum miihaaq masalada daaru lkufri iyo daaru islaam oo gabaad looga dhiganaya si dadka loogu laayo oo lagu banaysta dhiigga masalada asal ahaan waa masala waa isilaax xaaditha kitaab iyo sunnatuna daliil kuma imanin laakiin waa fuqahadii see u kala saareen dadka muslimiinta meeshay degan yihiin iyo axkaamta wixii meeshaa degan iyo gaalada meeshay degan yihin axkaamteeda iyunba masaladaasi ay saa ku timi waa masale fiqhiya waa masale geli karta ijtihaadaad meelaha qaarkood manaadkeeduna waxa weeyaan marka la leeyahay manaad ulxukmi cala daar daartatan ma daar ma gaala lagu xukumaya daartan mise islam baa lagu xukumayaa fuqahadu waa isku khilaafeen laakiin qowlka ugu muuqashada badani waa in la yidhaha duhuur alaxkaam axkaamtu inay muuqato oo axkaamtii shareecado dhan ma wada muuqan karta mar keliye rasuulku wuxuu ka dambeeyey intaa wuxuu shareecadu markaas waxuma maqan inkasta baa gaadhay soma laakiin waxay leeyihiin axkaamta daahirkeedii haddii laga helo meeshaas waxa weeyaan waa daaru islaam haddii axkaamta kufriga ay muuqatana waa daaru kufr maala imaam abu yuusuf oo kale wuxuu leeyahy waxay daaru islam ku noqonaysaa biduhuuri axkaami islaami fiiha wain kaana jumhuuru ahliha min alkufaar <coughs> sidoo kale watuctamaru daar eh, waxaa lagu tirinayaa daaru kufri eh, maxaan ku leeya inay muuqato axkaamtii kufrigu wain kaana jumhuuru ahliha min almuslimiin maawardu isagu aad buu usi khafiifiya waxaad moodaa tiisu maawardu aimad shaafici ka mid a wuxuu leeyahy idaa qudira calaa idhaari diini haddii la awoodo beled in diinta laga muujiyo fii beled min bilaad alkufr waddamadii gaalada faqad saarat ilbeladu daara islaam daara islaam wey mar hadda islamnimo muuqato Eh, wahaa ikhtilaafu daarayn wa aahaaru kitaabka layaha mujaladka saxadda boqol sideetan baa soo guuriyey laakiin waxay isku hayaan haddii la yidhi axkaamtii hadday dalkaa ka muuqato meeshii axkaamtu ka muuqato axkaamtii islaamku baa islaam odhan karaa axkaamtu maxay tahay ma axkaamu limaama baa mise waa axkaamu lumma halkaasa la isku hayaa axkaamu limaama maxaa looga jeedaa imaamka ummadda madaxweynaha ee maaragtay qiyaadada ummadda xuduudda iyo shareecadda si guud loo oofinayo xuduuddii maarata wuu ohan jire beecadii cuhuuddii ma inay arrintaasi muuqataa mise waxa weeyaan axkaamu lumma oo fara badan ciiddii oo la tukanaya jamaacaadkii iyo jumcihii iyo salaadii oo muuqata iyo aadaankii masaajid laga adinaya iyo maxaan ku dhahdaa meherkii iyo dalaaq iyo nikaax iyo hadiba waxyaabaha axkaamta soon iyo salaad shareecadun maxkamu mise waa axkaamta ummadda la eegaya labada kee la ictibaarinayaadoo marka la helo la odhanayaa waxa weeye waa daaru islaam waxaa raajixa in la yidhaahdo axkaamtii ummadda haddii laga helo dalkaas ummad islaami ay degan tahay oo islaam ay yihiin oo shacairtii ay muuqato oo salaadii iyo ciidihii iyo soonkii iyo xajkii iyo hawlihii ay saa u muuqdaan dal islaama leh dalkaas waa muslim wuxuu leeyahay eh, ragga aimada xanafiyada ka midi ah, wa daaru lxarbi tasiiru daara alislaami بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد وإن بقي فيها كافر أصلي waxaad ku noqonaysaa dura alxukaam sharxu quran alaxkaam mujalladka kuwaad safxadda laba boqol sagaal iyo konton yacni daartii islaamku daaruxarbi daaruslam waxay ku noqonaysaa in axkaamtii islaamku lagu socodsiiyo sida maxay tusaale ka baxshay maxay tahay waa ciidihii iyo jumcihii iyo waxaas inay muuqdaan gaalaba meeshaa joogtaba ibnu taymiya qudhiisu saasoo kaleu leeyahay oo wuxuu leeyahay sheekhu islam utaymiya eh, mujalladka sideed iyo tobnaad fataawada laba boqol iyo sideetan saasuu taqriirinaya marba cidda degan ee ka muuqata waxay tahay baa daartaa la siinaya wa kownu lardi daara kufrin aw daara iimaanin aw daara faasiqiina laysa sifatan laazimatan laha bal hiya sifatun caaridatun bixasabi sukaaniha daartaasi waa daar kufri iyo daaru iimaan iyo daar fisqi ba saddex ba isku marnayn somalit meeshu waa ijtihaad laba kuwa koobna igu wato dahru ahdina shaaficiyadu odhan jiray somalit laysat sifa laazima sifa iska laazima meel iska dhegan maaha waa sifa caarida cidda deganu baa leegaya fa kullu ardin sukaanuha almu'minuuna almuttaquun cidda degani ay tahay mu'miniin muttaqiina hiya daaru wliyaai illahi fi dalika alwaqti waa daartii awliyay dadka muminiinta daartii wa kullu ardin sukaanuha alkufaar dhul gaala degan tahayna fahiya daaru kufrin fii dalika alwaqti waqtigaa dal gaalaa la odhanaya wa kullu ardin sukaanuha alfusaaq kuwa muslimiinoo faasiqiina meesha isku urursaday ya kuwa gurgood bahay oo faasikiina baa meesha isku tegey waxaa la odhanaya daaru fisq daaru fusuuq ka saari mayno halkaa gaalnimo geyn mayno saasuu ibnu taymiya leeyay fi dalika alwaqti fain sakanahaa hayru maa dakarna ciddaa cidaan hadday degtana watabadalat biayrin fahiya daaruhum hadday cid kale waa daartooda macnahaas markaa waa macno tasiir aad u fiican aimaduna saas irmeen oo haddii la yahaa dalalkan marka aan sharciga ilaahay si fiican loogu xukumayn qaanuun ahaan maxaa la odhanayaa waa daaru islaam baa la odhanaya mar haddii shacaa'irtii ay muuqato oo ummaddii islaamnimadeeda ay muuqato oo muslimkii uu yahay dadka muuqday diintoodii haystaan waxa weeyaan waa licadami naqli min alasl asalkii wax ka naqliya maahayn muslimadii haggaad uga saaraysaa shacab muslimaa degan masaajidii baa lagaa dima wayaceen ciidadaa loo socdaa waxay ku dhaqmayaan diintooda ku dhaqmayaan shareecay soo noqonayaan waxbaa maqan waa sax waxaa maqan baa la doonaya in la dhamaystiro laakiin gaalnimo aad ku caydhanaysa ee dhiiggoodaad ku banaysataa waa fikrat alkhawaarij arrimaha maxaa u daliila manhajku nusaahi waxaa u daliila kow xadiidka anas ibnu maalik kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yugiiru ida طalaca alfajru wa kana yastamicu اladaan fain samica adaanan amsaka wailaa agaar fii saxiix muslim ba xadikas kusugan yahay rasuulku wuxuu ahaa mid duula marka waagu beriyu duuli jiray markaasuu aadaan ka dhegaysan jiray haddii aadimaadu ka maqlo dadkaa waa ka joogsan jiray imaamu nawowi oo muslim sharxiya wuxuu leeyahay wa fi اlxadiiثi daliil عalى ana اladana yamnacu aligaara calaa ahli dalika almawdic fa inahu daliilu islaamihim adimaadu waxay ka celisay dadka in lagu duulo daliil iyo calaamad waxay tahay muslimiin inay yihiin markaasuu kolaa kusoo kusii daray fawaa'ida wa fiihi ana nudqa bishahaadatayn yakunu islaaman tawxiidkoo lagu dhawaaqa waa islaamnimo ila waa adimaadu waa tawxidka lagu dhawaaqay imaamu nawowi raximah llahu taala cishaam almusani radi allahu canhu wuxuu leeyahay fii xadiidi abi daawuud kana النabiyu salى الlaه عalيه wasalam إida bacثa الsariya qaala idaa ra'aytum masjidan aw samictum munaadiyan falaa taqtuluu axadan waa mar dalkii gaalada lagu golo haddaa aragtaan masaajid ama addimaada maqashaan halaynina cid ha dilina waxaa u daliila xadiidka ka hadlaya umarada muslimiinta oo waxaa iman doona umara xun iman doonta fatacrifuuna watunkiruun faman carafa faqad bari'a waman ankara salima waman radya wataabaca walaakin man radya wataabaca qaaluu afalaa nuqaatilu nimankaa xumaaday ee bedelay miyaanan la dagaalamayn qaala laa maa salluu intuu tukanaya inkastoo khuruujka ka bixitaanka aimada loo daliishado haddana halkan cilaaqay la leedahay oo mar haddii imaamkii madaxweynuhu tukanayo yaan la dagaalamayn baa xadiidku leeyahay macnihiisu wataa xadiidku rasuulku salawatu ullahi wasalaamu aleyh sma waxaa kaloo daliil u ah ana alsla fi sharci qaacidaa jirta odhanaysa ana alasla fi sharci baqaau maa kaana calaa maa kaana wixii asalka hore baaqi ahaa asalka sharciga yunbaa baaqi ah ilaa alle helo asalkaa ah wax naqliya ummaddii meel degan ee muslim ah gaalnimo wuxuu rabaa ilaa alle helo lagama saari karo imaamu shaafici baana arrintaa wuxuu leey kitaab lum kitaabu risaala saddex boqol safxadda wuxuu ku leeyahay xukmu daari alladii yumnacu bihi aligaaratu cala addaar xukunka daartu waa shayga duulaanka ka manciya wixii duulaan ka manciya ee ka reebaa xukunkeedu yahay oo muxuu yahay waa soo maha waxaa ka mancin in la dagaalamo hadday adimeen oo aadaanka isu gaalaabaxay waa islaamnimo xukunka markaa kaasaadasi waa islam baa la odhanay marka daarta islamka la saasa la odhanaya waxaa ka mid ah alislaamu yaclu walaa yucla caley way darishadeen aimada rag fara badan taariikhda way jirtay daal badanoo gaala qabsatay oo iyadoo muslimkii degan yahay gaala haysato iska dhaaf dad muslimo hadda waxoogaa wax ka waxaysan yihiine waa laga hadla oo nin la odhan jiray duhaa-uddiin axmed alasbiijaani oo min a'imat alxanafiya qarnigii toddobaad noolaa wuxuu ka warramaya tataarku markay qabsadeen caalamka islaamka muxuu noqday xunkiisu niman gaala oo balaayaa oo xirxira ah oo maddi kumaaday baa dalkii haystaa ma dal gaala maxaa la odhanaya uu ka hadlay wuxuu yidhi waqad taqarara ana baqaa'a shayin min alcilla yubqi alxukma waqad xakamna bilaa khilaafin ana hadihi الdiyaar qabla istilaءi الtataari calayha kanat min diyaar اlislam وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت عليها شعائر الإسلام كالأذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار إسلام أحكام الذميين بعض قلنا قوليسا عبد الكريم زيدان صفحة سكالي كنت صدق ومحولية وحوير وحاسق ناضي شيء هذا يقول روحي لقوع الله أيوه haddii cilladu ay baaqi tahay xukunkiina waa baaqi nimankan tataalku intaanay caalamkan qabsan dalku wuxuu ahaa dal islaama markay qabsadeenna waxay islaam ku ahaayeen dalku ku ahaa waa sii joogaa oo muuqdaa oo maxaa ka mid ah shacairtii buudi aadaankii jumcihii jamaacadii waxaasoo dhan baa muuqdaa gaalka markaa dusha ka haystaa ictibaar weyn ma leh taasaa loogu siiyay oo muslim buuri dalka maxamed amir sancaani waa la weydiiyey markii cadar ay qabsadeen ee ingiriisku qabsaday waa dal islaam buu yidhi waa un intay sii joodaan waa waa lagu maqan yahay oo muslimkii baa degan wadanka waa dal islaama ah. daar kufri lama odhan karo somalit saasay harta waxaa ka mid a waxyaabaha afkaarta ay aaminsan yihiin oo aad moodo bahda takfiirka bah baynu bixina takfiirka bahdi way fara badan jamaca takfir alhijra ashabaab alqaacida waa bahdi takfiirka isla soco waxaa kala duwanaadeen bahdaa takfiirku way iskaga mid yihiin qofkii jamaacadooda ka baxa oon iyaga kami ka baxa ama usuushooda khilaafa ama way gaalaysiinayaan ama waxay ku xukumayaan mar haddii uu khuruuj cani daaca yahay dil bay ku xukumayaan hadduu doono islamnimada loo dilay somalia ama waa gaalnima loo dilay ama islaam laakiin ay bannaan tahay dhiiggiisu halkaa u kala tagtagsan laakiin inuu qofkaasi dhiiggiisu markaa u bannaan yahay bay keenayaan maalan eh, arrintaana waxay ku dhisan tahay oo jamaacat takfiir walhijra asal ahayd waay wax ku dhiseen jamaacadoodu inay tahay jamaacat lmuslimiin inay tahay axaadiidta kusoo ka soo aroortay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ee la diidayo in laga baxo jamaacada ee faraha badan bay jeebka ku riteen halkaa shafka inu intay garaaceen dagaalka ku qaatay yad waa annaga marka waa inaad kiisba qoorda lagaa jeeda ad soo gasho khadka somal waxaa ka mid a ah maalan nin almukana biabimuscab oo hulaadii takfir alhijra wuxuu leeyahay naxnu jamacat lxaq jamaacada xaqa baanu nahay waman cadaana falaysa bimuslim nagahayn muslim maa <coughs> dikriyaati maca jamacati muslimiin licabdiraxmaan abulkhayr baad ugu noqonaysaa sabcadda toddobaatan iyo sijil lcilmi limu'tamar daahira takfir waa kitaab aad u fiican sijilulcilmi baa laya ilaa sagaal mujalladooda oo daahira takfiir buu ka hadlayaa masaa'ilkan baad wax badan kaga bogsanaysaa shubahaadkooda afkaarahooda sida loo cilaajinayo waa sagaal mujalladood muya markii la weydiiyey nimankii jamaacatu shukri madaxda ka ahaa saalax sariya iyo karim al anadoli oo ka mid aha iyaga oo markii dambe intay ka baxeen jamaaco gaara ah aasaasay markay dhinteen bay diideen inay ku tukadaan war maxaa ku dhaca ugu tukan weydeen nimankan waxay yidhaahdeen anahumaa khaarijaan can ljamaaca murtadaan jamacadii ka baxeen waa gaaloobeen waa murtadiin waxyaabay daliishanayaan waxaad ku noqonaysaa markaa digrayaatim cala jamacati muslimiin kitaabka waxay daliishanayaan eh, man faaraqa aljamaca shibran famaata ilaa maata miitatan jaahiliya axaadiitii ba iyagu markaa jabka gurtaba qaateen qolyahan shabaabku iyo qudhoodu waxay ka qaateen waxay soo saareen bayaanaad fara badan oo markay ceelasha biyaha deganaayeen horta bayaanka u hore markaasaan u akhriyey bayaanka u horreeyey ee hadda raggan fiifankooda la gooyey abu mansuura le heebele leh ay laayeen maaragtay ibraahim anfaqaanle iyo raggaa waa horaa markaa loo cuuray hawsha loo dhameeyey bayaan baa lagu soo saaray iyo mabaadi'dii bay sii caddeeyeen bayaankaasi waxay leeyihiin bayaan bay soo saareen ay markaa ku ta'siilanayaan jamaacada sharciga ahi soomaaliya ee maalaysa islaamka ee booska nabiy llahi maxamed joogtay inay ashraab yihiin iyo wilaayaadka haystaan ciddii ka baxdaana waxa weeyaan waa xadiidkii rasuulka man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxid yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh xadiiskaasi markaa bee maaragtay ay si fiican u qaateen waxay leeyihiin ninkii idin yimaada idinkoo mid ah oo doonaya inuu ummadda midnimadeeda burburiyo ha dilo macnaa dawladdii islaamka oo dhisan ummaddii oo midaysan koox fallaag oo rabta inay burburiso ummadda ha laga qabto laakiin koox yaroo maxaysata ah oo iyada qudheedu fallaag ah oo aan waxay la joogta laga warhayn oo ummaddii laynaysa baa isa siinaysa maarata xukunka markaasi waxay leeyihiin bayaan dheer bay soo saareen laqad aclana culamaau lwilaayaat alislaamiya ana salطة الشharciyaة الwaxida fi الsomal hiy اlwilaayaat الإslaamiya kama jaءat fi fatwa min bayan culama waa tii baydhabo ay ku qabteenoo taas waxay moogta barnaamij loogu talagalay in wax lagu istibaaxaysto ile culimada waxay lagu leynay bay ahayd mogti meesha waxaa loogu tagay barnaamijka loogu taga culimada iyo ducaad iyo hawlo badan in lagu agaasimo oo awal layntu waxay ahayd meel hoosay taagnaydeen in meesha u dambaysa la gaadhsiiyo marka waxa weeyaan taasaan soo xiganaynaa weyan fatwadii culamada rabbaaniyiinta ah ee halkaa ka dhacday intaanaan sheegin bayna marka bal adilada sharciga ah bal dalku siduu aan ka sheekaynay bay yidhaha markaasay halka ka mustaxiyeen oo soomaaliya iyo waxaasaa jira iyo waxaasaa jira way soo wadwadeeno jihaad baanu islaaxino waxbaanu qabanna waxba ishween markii dambe waxay yidhahdeen wa calayhi tuclinu qaraarkii u dambeeyey kow waxaa la iclaaminayaa waxaa yumnac qiyaamu ayi majmuuca waxaa mamnuuca majmuuco ama tandiim ama xisbi cusub in la aasaaso aasaaskiisu wuxuu doona ahaado arrintaas waxay zaczaca ku tahay jamacatu muslima ummadda midnimeeda waa mamnuuc tan labaad waxay yidhaahdeen waa mancu qiyaama aw inshaa ayi majmuuca aw tandiim musallax kaas waa qolo markaa ducaadii hadday markaa jamacad dacawiya wuxuun maaratay is abaabulaysa ama majmuuca siyaasiya wuxuun wax ciidan ah xitaa wax ciidan samayn karaa koox ciidan samaysan kartaa lagama ogola dalka meeshan haye waa soo wadeen marka dib waxay dhahaan ciddii waxaa ku dhaqaaqda tandiim musallax aw hayr musallax يقوم بتفريق المسلمين وشق صفهم سيتم معاملته <coughs> وفقا للنصوص الشرعية الواردة في هذا والمذكور عليه نصka aynu soo sheegnay o dee xadiidkii baa lagula dhaqmaya macnaha si fiican baa heed qoorta looga jaraya loogu xiraya ma fuliyeen mise ma fulan arrintii arrintii waa fuliyeen si xarag la fuliyo soo ma aragti oo waxay daliishanayaan markaa meeshay sabta ka qurantay waxa weeyaan wayna ogsoon yihin dee kuwa waxay tahay hawshan wataayeen laakiin waxmagarataa lagu qancinaya waxbaa rag axaadiista ragba loo soo saaraya waxay leeyihiin axaadiistaas jamaacadu waa annaga annagaana sharci ah waa say dadka u sheegayaan ibnu taymiya raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay ahlubidac maruu ka hadlayey khalqi badani waxay ku lumeen oo maxaanku dhaahdaa ummadda ka mid oo firaqu daalla ahay inay ilaahay xadiidkii rasuulka axaadiisiisa iyo kalaamkii ilaahay meel aanu lahayn ay la aadeen meesha sharka qorantay waa halkaa ana caamata dalaali ahli bidac kaana bisababi cadami fiqhi muraadi illahi wa rasuulih bikalaami fainahum saaruu yuxamiluuna kalaama allahi wa rasuulih cala ma yaddacuuna anahu daalun calayh walaa yakunu amru kadalik waxaynu kusoo khatimaynaa awjuha tashaabuh ee ka dhexeeya khawaarijtii iyo shabaabka oo iska intaan haddan khulaasayna waa khulaasaha koow horta ku bixitaanka xukaamta in lagu baxo oo lala dagaalamo ama ummadda islaamka lagu baxo waa isaga mid oo meel bay ka wada mareen waxaa ka mid a gaalaysiinta ciddii maxaan ku lay daartooda cid aan ahayn joogta oo hadda maalan waxyaabaha runtii anugu soo gaadhay waayihii ceelasha biyaha joogay nin naga tegay laasacaanado nin sheekh oo oo ceelasha biyaha masaajid ka muxaadarinay fadhiyey wixiisoo naqliyey oo aan aad u kala oo rurnimadiisa wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen ninka eh, ku laabta degaanka dawladda ninkaasi waa murtad meesha la yidhaahdo meesha laga ganacsanaya dee bakaaraha ninka qabtana waa munaafiq naqliga saasu aha ismada marka waxaad moodaa dee khawaarijtu caynkaasay qabeen daaru cidda khilaafsan daartooda waa daartii kufaarta tay joogaana waa ti islaamka marka mara meeshay joogaan baa islaamka joogaan mara meeshay joogaan ba islaamka joogaan oo waxyaabaha <coughs> mudda iska waafaqayaan waa ka mid banaysashada dhiigga muslimka ah si saa loo banaysanayo oo hawl yar loo laynayana waxaad mooddaa inay xaggaana isaga mid yihiin ikhtibaarka la imtixaamayo cidda ku soo biiraysa oo maxaad ka qabtaa maxaad ciddaa ka qabtaa maxaad cayn ka qabtaa imtixaanka la marinayaan waxaad moodaa inay isaga mid yihiin tabdiicinta iyo tafsiiqinta cidda dagaalka iyo waxay dagaalka jihaadi u yaqaaniin in la tabdiiciyo ama la gaalaysiiyo waa isaga mid takfiirka iyo khawaarijtood azaariqadu saasay ahayn qudhoodu oo cidda maxaan ku dhahay wixii qaacdo ee fadhiistay ee dagaalkoodii ka fadhiistay waa gaala yidhahdeen kuwana waxaa laga yaabaa in badan inay ciddaan dagaalkooda gelin dee waay nagu yidhahdeen waa yaan u tagnayba annagu maaragtay ciddaan naga qayb qaadin munaafiqiin iyo baa culimar kale jooga naga ad kuwaadsanaysa waliba waagaan waa lasu yar dhaqnaa waa lasu dhaqnaa maaragtay kolley yani ma soo dhaweynayo in badan waxaad arkaysaa mid muxaadarinay oo leh nimanka maxaan ku dhahay iska fadhiya masaajidda ee gobollada diinta ka akriyay marba maqlaya wiil yaroo shahaado qaatay gabar baa shahaado qaatay waxaa weeye kuwaasi buu yidhi kuwa qiyaamaha ilaahay u leeyahay kuwa khilaafay maxaan ku dhahdaa ka hadhay jihaadka aayaddi hadda ka luntay madaxay ka maqantay yani eh, bay noqon doonaan buuri kuwii jihaadkii takhallufay ee ka hadhay ee maxaanku dhahdaa beri waa la dikeeri doonaa marka in mutakhalifiin habsaantay inkaar ku dhacday oo haddii gaalnimo afka looga dhowro munaafiqiini bala-a bay u arkayeen sida asaariqaduna ay u gaalaysiinaysa ciddii aan dagaalkooda la gelin <coughs> eh, weliba markaas haddana mufaaraqaadka yaab kale waxaa ka mid a kuwa iyaga ka mid ahee meelaha jooga ee hawlu hayaan ee aan dagaalka gelin hadda waxa ku odhan maayaan waxaa weyn hadda sooma fadhiya nairobi maalina xabad ush kama siinte iyagana waa inaan sooma halkaan soo fadhiya kaasa qudhisa mogta ka gaaraysiinaya waa sheekayga bili halkaan soo fadhiya culimada kale meelaha joogtana waxay laayaan iyo waxay gaaraysiin ba ka dhigaan waa mufaaraqaad yaa mogta tanaaqudaadkooda ka mid ta waxyaabahaas oo dhan way isaga mid insha allah waa iska intaan iska soo gaabino waxaa ka mid a ah maalan meelaha qaarkood inaynu odhan karaba raggan khawaarijtan casrigu kuwii mutaqadimiintaha baray dheeraadeen oo kuwii hore mutaqadimiintu gaalada way qaybiyeenoo xarbiyiin iyo dimiyiin iyo musta'maniin iyo waxay u qaybiyeen kuwani meel kaliya ku shubeen gaal arag arag waa kulligood gaalo o dhan soo maaragta arrin waaqic oo ninka la yidhaahdo eh, aymanu dawaahir oo hadda kuwan sheekh u addesay sheeganayaan saasuu leeyahay wuxuu leeyahay mabaadida marka uu soo saaray kitaabkiisa atabri'a oo uu sheekhiisi ku radinayey atacria wuxuu leeyahy qitaalu caduwi baciid america hum min qitaali caduwi qariib waa ka mid wuxuu ku gaalaysiy atakfiir walqatl biljinsiya ka mid a ah. inuu jinsiyadu wax ku gaalaysiiyey oo ninka baasaboorka qoladaa wataa waaba la dilayaa waa gaal waxyaaba fara badan oo markaa yani caqlu geli karayn yani oo e, taqsiim la-aan aan gaalada aana qaybinayn way ku baradheer yihiin maxaan ku lay qolyihii hore insha allah bilahi tawfiq subxanak allah wamxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka taska ka kaba jazahu llahu khayr aljaza sheekh cabdinaasir allah ka ajar siiyo cilmigaa faraha badan ee inoo soo gudbiyey innagana allah subxaanahu wa tacaala hayna ku anfaco